بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نولي وحان كجرني كتاب كيني ها الدروس النحوية من كتاب الأجرومية دروس أما عشرة نحوة oo ku saabsan kitaabkeena kitaabka ajruumiga laga soo qaatay Eh, haadihi duruus naxwiya waxaan soo marnay cashirka koobaad oo ku saabsanaay mabaadi'u fi naxwi maanta insha allahu tacaala waxaan u tilaabsanaynaa addarsu thaani cashirka labaad cashirka labaad wuxuu ku saabsan yahay alkalaamu alcarabiyu kalaamka afka carbeed ayuu ku saabsan yahay addarsu thaani cashirka labaad alkalaamu alcarabiyu waa kalaamka iyo hadalka carabiga ah weeye kalaamka carabiga ah naxwada markii la bilaabayo waxaa laga sheekeeyaa oo laga hadlaa waxyaabo badan oo ku saabsan hadalka ilan naxwadu waxay toosisaa hadalka ayay toosisaa naxwadu waxaa loo keenay oo loo dejiyey liyastaqiima bihi lkalaam hadalka sida uu ku toosnaado ayaa loo dejiyey marka waxaa laga sheekeeyaa hadal maxaa la dhahaa maa huwa alkalaam hadal sideedu waa maxay sidaasoo kale waxaa kaloo la bartaa kelima eray maxaa laga wadaa waxyaabahaas ayaa la bartaayo ayaa lagu soo macnaha si waadixa loo dhigaa waay cad cashirkeena labaad marka wuxuu ku saabsan yahay alkalaamu alcarabiyu alkalaamu luqatan maa afaada sawaaءn kaana lafdan كان لفظا أم لم يكن واصطلاحا هو ما اجتمع فيه أربعة أمور الأول أن يكون لفظا وهو صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية الثاني أن يكون مركبا وهو ما تركب من كلمتين فأكثر الكلام لغة hadalka afka carabiga luqa ahaan waxaa loo dhahaa kalaam waxaa la dhahaa luqatan waxaa lagu dhahaa maa afaada wixii wax faa'iideeye ayaa la dhahaa maa afaada wixii wax faa'iideeye sawaaun waxaa eg oo siman akaana lafdan am lam yakun ha noqdo mid lagu dhawaaqo ha noqdo ama yaa lagu dhawaaqin wixii wax faa'iideeyo waxaa la dhahaa hadal ayaa la dhahaa kalaam alkalaamu luqatan kalaamka luqadda carabiga waxaa la dhahaa yaa maa afaada wixii wax faa'iideeyo sawaaun waxaa eg oo siman akaana lafdan ha noqdo mid lagu dhawaaqo am lam yakun ama yaan lagu dhawaaqinoo mid lagu dhawaaqdo iyou noqonin kaas ayaa waxaa la dhahaa kalaam ee luqatan waa wasilaaxan heshiinta culummadane huwa majtamaca fiihi waa wixii oo ku kulmo arbacatu umuurin afar arin waa wuxuu ku kulmo alwalu arinka koobaad an yakuuna lafdan in oo noqdo mid lagu dhawaaqo wax lagu dhawaaqo inuu noqdo wahuwa sawtun wahuwa lafdigu sawtun waa cod yashtamilu kulansanayo calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya xuruufta alifaxmaalaha ama hingaada mid ka mida athaani midka labaad an yakuuna murakaban waa inuu isa saarnaado wahuwa maa tarakaba waa wixii iska saarnaado min kalimatayni laba eray fa akara iyo wax ka badan wixii iska saarnaada wey athaalisu midka saddexaad an yakuuna mufiidan waa in oo noqdo mid wax faa'iideeyo waa inuu noqdo wa huwa midka wax faa'iideeyo maa afaada waa wixii faa'iideeyey faa'idatan taamatan faa'iido dhammaystiran ayuu faa'iideeyey faa'iidadaasoo yaxsunu ku wanaagsanaanayo sukuutu lmutakalimi qofka hadlayo aamuskiisa ayaa ku wanaagsanaanaya wasaamici iyo midka dhagaysanayo aamuskiisa ayaa ku wanaagsanaya calayhi hadalka alraabicu midka afaraad an yakuuna inuu ahaado bilwadci alcarabiy luqadda carabiga ah ereyadiisa carabta waxay dejisay waa inuu noqdo wa huwa wadcu alcarabi waxaa laga wadaa maa wadacathu alcarabu carabtu waxa ay dejiyeenoo min alfaadin eraye ah wa kalimaatin eraye ah waayo idan kalaamka naxwiga ah isilaaxa waxaa lagu dhahaa majtamaca fiihi arbacatu umuur afar arin waxay ku kulmeen ayaa la dhahaa an yakuuna lafdan an yakuuna murakaban an yakuuna mufiidan an yakuuna bilwadci alcarabiyi afartaas arin waxay ku kulmeen ayaa la dhahaa isilaaxa aan soo qaadana marka isilaaxan qaybta hore huwa majtamaca waa waxay ku kulmeen fiihi dhexdiisa ay ku kulmeen arbacatu umuurin afar arin ay ku kulmeen alwalu arinka koobaad an yakuuna lafdan mid lagu dhawaaqo waa inuu noqdo kalaamka naxwiga ah alkalaamu naxwi waxaa la dhahaa sideedaba luqatan luqadda carabiga markii la fiiriyo waxaa la dhahaa maa afaada macnaha luqada carabiga markii la fiiriyo wax alla wixii wax faa'iideeyaa la dhahaa maa afaada wixii wax faa'iideeyo ama ha lagu dhawaaqo ama yaan lagu dhawaaqin sawaaءun kaana lafdan am lam yakun ama ha lagu dhawaaqo ama yaan lagu dhawaaqin waxaa la dhahaa kalaam ayaa la dhahaa hadal tilmaamaa soo geli karto wax walbaa soo geli karaan ama qofka inuu ishaaro sameeyo tilmaam sameeyo idan kalaamka luqada carabiga ah luqad luqa ahaan waxaa lagu dhahaa wixii wax faa'iideeyo ama ha lagu dhawaaqo ama yaan lagu dhawaaqin laakiin isilaax heshiinta culimmada waa wixii kulansado afar arin afartaas arin haddoo kulansado waxaa la dhahaa kalaam hadal ayaa la dhihi karaa arinka koobaad allafdu waa in lagu dhawaaqaa allafdu lafdigu waa soo aragnay waa sawtun yashtamilu calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya waa cod kulansanayo xuruufta alifaxmaalaha mid ka mida xuruufta alifaxmaalaha mid ka mida cod kulansanayo waa in marka cod oo leeyahay dhawaaq waa inuu leeyahay an yakuuna lafdan ee lafdigana waa cod oo kulansanayo xuruufta alifaxmaalaha mid ka mida midka labaad oo la rabo afarta arin oo kulansanayo waxa weeye almurakab inuu issaarnaado almurakabu inuu issaarnaado inuu issaarnaado maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa laba eray inuu iska fuulo ama wax ka badan macnaha laba eray waa inuu yahay eray hadalkaada ama wax ka badan ereyga waa noo imaan doonaa tacriifkiisa midka saddexaad waxa weeye almufiid in oo wax faa'iideeyo mufiidku waxa waaye qofka oo mutakalimka ah oo hadlayo ama qofka saamica labadooduba waa ku aamusi karaan hadal markii la sheego oo ku aamusi karaanoo ku degi karaan weeye mufiid ayaa la dhahaa almufiid waa wixii faa'iidaynayo faa'iido dhammaystiran oo qofka ku aamusi karo midka ugu dambeeyo alwadcu lcarabi waa inuu noqdo carabta waxyaabaha ay dejiyeen alwadcu lcarabi ereyada carabta ay dejiyeen waa inuu noqdo waa afar arin afartan arin haadihi lumuuru larbaca afartan arin ayaa waxaa la dhahaa kalaamka naxwada ah oo istilaaxa u ah ayaa la dhahaa alumuur alarbaca aldhahaa afartan arin alumuur alarbaca hiya allafd almurakab almufiid alwadcu lcarabi ereyadaas afarta ah wixii kulansado yaah ayaa hadal la dhihi karaa marka allafdu waa dhawaaqa almurakabu waa inuu isa saarnaado laba eray iyo wax ka badan almufiidu waa inuu wax faa-iideynayo alwadcu alcarabi erayada carabta waxyaabaha ay dejiyeen waa inuu noqdo marka aan ku laabano wasilaaxan wasilaaxan heshiinta culummada ay ku heshiiyeen naxwada waxa weeye majtamaca fiihi waxa ay ku kulma oo ku kulmo arbacatu umuurin afar arin wixii ku kulma ayaa la dhahaa alawalu arinka koobaad an yakuuna lafdan in uu noqdo mid lagu dhawaaqo wax cod waa inuu lahaado lafdiga maxaa laga wadaa wa huwa lafdigu sawtun cod weeye codkaasoo yashtamilu kulansanayo calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya waa cod xuruuf alfaxmaalo watawa waa cod kulansanayo xuruufta alifaxmaalaha wax ka mida codkaas waa inuu kulansado ko athaani midka labaad an yakuuna murakaban inuu yahay mid isa saaran maxaa laga wadaa mid isa saaran murakab maa macnaa murakab wa huwa maa tarakaba waa wixii iska fuulo min kalimatayni laba eray fa akthara iyo wax ka badan wixii iska fuulo ayaa la dhahaa wa huwa maa tarakaba waa wixii iska fuulo min kalimatayni laba eray iska fuulo fa akar laba eray iyo wax ka badan ayaa isku imaanaya waxa weeye waa qaybta labaadu athaaliu an yakuuna mufiidan midka saddexaad waa inuu yahay mid wax faa'iideeya waa inuu yahay mid wax faa'iideeya maxaa laga wadaa wa huwa maa afaada waa wixii kuu faa'iideeyo faa'idatan taamatan faa'iido dhammaystiran ayuu kuu faa'iideynaya faa'iidadaasi yaxsunu waxaa ku wanaagsanaanayo sukuutu lmutakalimi qofka hadlayo aamuskiisa wasaamici qofka dhagaysanayo maqlayo aamuskiisa calayhi korkiisa maagaas korkiisa ku wanaagsanaanayo alraabicu midka afraad an yakuuna bilwadci alcarabiyi carab waxay dejisay waa inuu noqdo wa huwa carab waxay dejisay waa maa wadcathu lcarabu carabtu waxay dejiyeenoo min alfaadin erayo ah wa kalimaatin erayo ah marka naxwada isilaaxa marka sidaas ayaa lagu dhahaa majtamaca fiihi arbacatu umuur afarta arinna majtamaca fiihi arbacatu umuur allaf almurakab almufiid alwadcu alcarabi afartan ayaa xifdinaysaa lafdigu maxaa laga wadaa waa cod kulansanaya xuruufta alfaxmaalaha murakab maxaa laga wadaa laba eray waa inuu iska saaran yahay iyo wax ka badan mufiid waa inuu yahayo qofka mutakalimka ahi ama saamica dhegaystaha ah ayaa ku aamusi kara oo wax kale uma sii hanqaltaagayo wadculcarabi waa in uu yahay erayada ay carab dejiyeen waa inuu yahay kuwan ayaa waxaa la dhahaa alkalaam isilaaxa kalaamka isilaaxa heshiinta culummada ay ku heshiiyeen naxwoleyda kan ayaa la dhahaa marka waxaa u baahannahay mithaal tusaale mil amiladiisa waa kuwaanaa alcilmu naaficun وklma اllah muusى تakliima inama اlأcmaalu bالniyaati waayah alcilmu naaficu cilmigu waa mid wax taraya cilmi aqoon waxbay kuu taraysaa mar walba wakalama allaahu ilaahay wuxuu la hadlay muusaa nabiyullaahi muusa ayuu la hadlay takliiman la hadlid inama alacmaalu acmaashu biniyaati acmaal haddaa maqashid niy ayay ku ansaxdaa alcilmu naaficu wakalama allaahu muusaa takliima inama alacmaalu binniyaati saddex jumlo wa saddex saddexdooda waxay kala noqdaan fiiri misaasha hore aan soo qabsano alcilmu naaficun alcilmu cilmiga naaficun mid wax taraya weeye alcilmu naafic misaashaas markaan fiirino kalaam naxwi aan dhihi karnaa waa hadal naxwowa sabab hadalka oo naxwada rabo waa kan alcilmu naaficun sabab liannahu ijtamaca fiihi umuur larbaca afarti arin ayaa ku kulmay afarta arin waxaa ku kulma kan koobaad allafdu waa lagu dhawaaqay alcilmu naaficun cod baa maqlowsaa soo maa codkaas ayaa waxaa la dhahaa dhawaaq sawt haddana alcilmu xuruuftii wata fiiri alif laam cayn laam miim nuun faa cayn xuruufta alfaxmaalaha qaar ka mida wata alcilmu naaficun lafdi waa haysaa sawtun mushtamilun calaa bacdi alxuruufi alhijaa'iya cod kulansaday xuruufta alfaxmaalaha qaar ka mida waa haysaa midda labaad almurakab kan waa eray alcilmu waa eray naaficunna waa eray idan murakab laba eray ayuu iska saaran yahay alcilmu naaficun midka saddexaad mufiid waay oo qofka haddoo ku dhaho cilmigu waxbuu kuu tarayaa naafic weeye cilmiga hadal kale uma baahnid oo qofka uu ku aamusayaa mutakalimka ah hadlayo iyo saamica ah wadci waayaho ereyada carabta ay dejisa waay cilmi naafic ereyada carbeed waay mihaasha labaad waxa waaye wakallama allaahu muusa takliima wakallama allaahu ilaahay wuxuu la hadlay muusaa nabiyullaahi muusa ayuu la hadlay takliiman la hadlid ayuu la hadlay takliiman kallama allaahu muusa takliiman bal fiiri waa hadal kalaam naxwi ahoo shuruudii laga helay waa liannahu cod ayuu kulansaday dhawaaq wakallama allaahu muusaa takliimaa cod buu kulansaday sidaasoo kale erayo murakab waayo wuxuu ka kooban yahay erayo badan wakallama eray muusa allaahu muusa takliiman afar erey ayuu ka kooban yahay waxaa kaloo mufiid waayo allah subxaana wa tacaala dhahay wakalama allaahu muusa takliima qofka hadal kale uma baahno haddana wadci waayo alfaad alcarabiya waa kalama muusa allah takliiman min alalfaad alcarabiya wey mihaasha saddexaad waxa waaye inama alacmaalu binniyaati inama alacmaalu acmaasha binniyaati niyooyin ayay ahaadeen nacam nabiga calayhi salatu wasalaa acmaasha waa niyo inama alacmaalu binniyaati hadihi اljumla ereygan ama hadalkan kalaam hada kalaam naxwi liannahu arimihii afarta ahaa ayaa laga helay wey marka waa kana amhila mihaalihiisa alcilmu naaficun wakalama allahu muusa takliima inama alacmaalu binniyaati fakulu hadihi اljumali jumlooyinkan oo dhan kalaamu naxwiyun waa hadal naxweed weeye maxaa litawafuri lumuuri alarbaca afarti arin ayaa laga helay wahiya afarta arin allafdu waa dhawaaqi wاtarkiibu waa isa saaridii wاlifaadatu waa wax faa'iideyntii wاlwadcu اlcarabiyu waa wadcigii carbeed weeye marka fakulu hadihi اljumal jumlooyinkan oo dhan oo ah alcilmu naaficun وكلم الله موسى تكليما إنما الأعمال بالنيات كل هذه الجمل erayadaan oo dhan كلام نaحوiy waa كلام نaحوi ahoo نaxwada w say rabta ah wey maxaa dhacay لتوفر الأmuuر الأربacaةi afarti arin ayaa ku kulmayo ayaa ku dhamaystirmay wahiya afartaas arin oo ku dhamaystirmay waxa weeye اللفظ dhawاaqi wاtarkiibu isa saaridi wاlifaadatu wax faa'iideyntii wاlwadcu اlcarabiyu iyo wadcigii carbeed iyo dejintii carbeed weeye mithaalahan marka markaa ku xigo waxaa qaadanaynaa as'ilaة wa tamaariin su-aalo iyo tababaryo ma huwa alkalaamu lugatan wasilaaxan kalaam maxaa la dhahaa hadal maxaa la dhahaa lugatan carabiga markii la eego carabtii hore maxay kalaam u yaqaaneen wasilaaxan heshiinta naxwoleyda gadaal dambe naxwada markii la dejiyey maxaa naxwada kalaam loo gartay su-aasha labaad maa huwa lafdu lafdi maxaa laga wadaa wamaa huwa almurakabu murakabna maxaa laga wadaa su-aasha saddexaad maa huwa almufiidu midka wax faa'iideynayo waa maxay wamaa huwa alwadcu wadcigana maxaa laga wadaa maa huwa alkalaamu kalaam maxaa la dhahaa luqatan wasilaaxan maa huwa allafdu lafdina maxaa laga wadaa wamaa huwa almurakab murakabna maxaa la dhihi karaa maa huwa almufiid mufiidku waa maxay wamaa huwa alwadcu wadcigana maxaa laga wadaa qaybta afraad dac calaamata sax calaamada sax gey amaama alkalaami naxwiyi hadalka naxwiga ahoo naxwada ah yaa sax saar wa calaamatu khata calaamada gafkana waxaa saartaa amaama gayrihi kuwa aan saxda ahayn maca bayaani sababi adigoo sababta caddaynaya dac calaamata sax calaamada sax saar amaama alkalaami naxwiyi hadalka naxwiga ahi hortiisa saar wa calaamata khata amaama kayrihi maca bayaani sabab adigoo sababta caddaynaya kan koobaadaa laga jawaabay alkitaabu kitaabka alayidhi alkitaabu alkitaabu hadda ma hadala alkitaabu maya khata kitaabku waa hadal ma aha kalaam naxwi ah ma noqonin marka waxaa waaye kalaam naxwi ma aha khata maxaa dhacay maca bayaani sabab sababta adigoo caddaynaya liannahu hayru murakab liannahu hayru murakab saasaa leedahay murakab ma aha alkitaabu hal eray wa haddaad dhihi lahayd alkitaabu mufiidun okay hadal saxoo noqon lahay idaa bada'a darsu cashirka haddii oo bilowdo idaa bada'a darsu cashirka haddii oo bilowdo kanna waxaa saaraysaa qalad miya mise sax miya idaa bada-a darsu cashirka haddii oo bilaawdo midda saddexaad almustashaaru qofka la taliyaha ah mu'tamanun waa qof la aaminay w almustashaaru la taliyuhu mu'tamanun iyadana hadal naxwi miya sax iyo qaladaa saaraysa qofka mustashaarka ahi waa la aaminay cashirkeeni maanta oo aan ku baranay alkalaamu alcarabi kalaamka carabiga ah darsiga labaad kalaamulcarabi maxaa la dhihi karaa luqatan ayaan soo baranay yaah iyo wasilaaxan heshiinta culimmadana waan soo baranay cashirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay wabilaahi towfiiq wasala allahu wabaaraka calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin